qala almusanifu raximah llahu tacaala baabu qadaai alxaaja wuxuu ku saabsan yahay qadaa lxaaja xaajada gudashadeeda aadaabu qadaai alxaaja la wada wamaa yataratabu min dalika min adahaara qadaa ulxaajada xaajada gudashadeeda iyo wixii axkaam iyo aadaab oo ka ratibmaayo ee ku dhex jirta waxay culimmada qaar ka u baabaystaan baabul istinjaa'i bay dhahaan qaarkoodna waxay dhahaan baabu listidaaba marka qolo walbaba sibay u tacbiiriysaa alistinjaa walistidaaba wa qadaa'i alxaaja waxaa loo jeedana waxaa weeye intii xaajada la guto qaabkii loo gudan lahaa sharcigaha edabtaha waa la isbarayaa iyo sidii looga dahaaro qaadan lahaa ee laiskaga nadiifin lahaa yundabu waxaa la sunneeyaa limuriidi lkhalaa'i qofka khalaha doonaya khalahuna waxaa la yihahdaa almakan almucad almucad liqadaai alxaaja waa meesha loo diyaariyey in lagu xaajo guto yaa khalaa la yidhaahdaa waxaa khalaa loogu magaa lagu magacaabay qofku asag isagaa ku khaali noqda imaamu tirmidi wuxuu soo saaray ismu min asmaa shaydaan buu ku magacaabay khalaha lakinna waa laisku hayaa marka almakan almucadi liqadaai xaaja baa khala la yihahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa almadhab almadhab kana rasuulu llahi sal l slam ida dahaba almadhab abcada qadaa xaajaha madhabna waa la dhahaa waxaa kaloo la dhahaa almirfaq walkaniif kaniif jamcuhaa kunuf ayadana waa la yidhaahdaa mirxaadna waa la yidhaahdaa wa jamcuha maraaxiid waxaas oo dhan meelaha lagu xaajoguto ayaa loo lagu idlaaqaa yundabu waxaa loo sunnayaa limuriidi alkhalaa qofka khalaa-u xaajaha iyo meesha lagu khaali noqda lagu xaajo guto doonaya an yatanacala inuu kaba xidho isagoo kaba la-aana ah uuna meesha gelin ama uuna kabala aan xaajo gudanin ilaa licudrin in cudurdaar haystaba mooyeene cudurka waxaaba kamida kababa ma haystaba a ah, kababa ma haysto kabalaan bay ummadii hore saxaabadii iyo shaqaysan jireen oo jihaadayeen oo dana qabsanayeen beeraha falanayeen oo cibaadaysanayen masaajid aadayeen walidaalika markuu nin su-aalay nabiga alay salaam uu yihi hal mara ma ku tukan karaa awalikulikum thooban oo dhamaan laba maraad heli kartaan marka qofka cudurdaar noocaasa kabalaanba ay ka dhagtay waa gaar ama ma kaba waa haystaaye lugihii buu ka xanuunsan yahay boog baa kaga taala nabar baa kaga dhacay geed baa ka dilay qofka asaga dee kaba ma gashan karaba waa inuu iska gala marka musqushii ama meelihii kuxaajo gudanaya banaankaas oo kaba la-aana waa macduur markaas laakiin hadduuna macduur ahayn oo kaba kabihii uu leeyahay xisan wa sharcan labadaba ay jiraan ama macnan waa inuu kaba la-aan una soconin meelahaas oo kale iyo inta badan xushuushta jiniga iyo waxyaalahaasa lagu sheegaa an yatanacala inuu kaba xidho ilaa licudrin cudurdaar inuu jira mooyeene wayastura yastura wa an yastura inuu astura sunaa ra-so madaxiisana madaxana uu qarsado xadiid mursala kusoo arooray inuu nabig madaxa qarsadin jira oo madax qariyo lakin abubakar baa laga soo arooriyaa markuu musqusha waxaa galayo inuu madaxa wax saari jiray wayunaxiya inuu iska dheereeyo yaa sunaa wayundabu daasi ku cadfanta limuriidi lkhala an yatanacala wa an yunaxiya inuu fogeeyo maa ay ladii shayga fiihi gudihiisa uu ku qoran yahay dikrullahi ilahay dikrigiisa wixii ku qoran magac ilaahay qur'aanka iyo dikriga ilaahay iyo wixii ku qoran inuu iska fogeeyo warqaddaa jeebka ugu jirtaa dikriga ilah ku qoran ma ahe gacanta ugu xidhan tahay maa fi dikri illahi wa rasuulihi ama rasuulka dikrigiisa sheegidiisa ismiga nabiga aleyh isalaatu wasalaam ayaa kuyaa ku qoran warqada noocaas wataa ama waxba yaa u dhegan ayadana sidoo kale wa kullu ismin magac kasta oo mucadamin la weyneeyo asmaada ambiyada kale iyo malaa'igta iyo kulu ismi mucadam aas dhan wuxuu soo wuxuu kaga qiyaas qaadanaya dikriga ilaahay axaadiis kusoo aroortay khaatimta iyo fargashiga dikriga ilaahay in la siibo iyo adila kusoo aroortaa jirta noocaasa inkastoo inaan dhammaanteed wax asaxi jirin nascu alkhaatim khaatimka iyo farkanta in furo wax ka asaxi mari laakiin cumuumka nusuusta iyo ixtiraamka shareecada marka laga hadlayo iyo tacdiim shacaa'ir illah arrimahaas de waxaa wey way soo gelaysaa in kitab qur'an ama iskuul la gasho ama aad maratay dikriga ilahi iskuul la gasho ma aha tacdiim marka waman yucadim shacaa'ir allahi baad khilaaftay fainaha min taqwa alquluub wa kulu ismin mucadam fain dakala qofka hadduu galo masqushi buu galay alkhala bilkhaatami fargashi buu la galay fargashigaana dikriga ilahi baa ku qoran sida fargashta nabiga alayh salaatu wasalaam kama fi saxiixayn waxaa ku qoraa maxamedun rasuulu llah muxamedun rasuul llahi baa ku qoraa muxamedun sadrun warasuulu sadrun wa allah sadrun saddex sadar bay ka koobnayd fargashigaas marka khatmi iyo mahoori iyo shaabadna way u ahayd taasoo kale u samaysa fain dakala bilkhaatimi dama hadduu khaatimtii la galo dikriga ilahina ku qoran tahay fargashiga iyo meesha faska ee dhalaalaya dama kafow sacabkiisuu ku aruurinayaa calayhi cala alkhaatami fargashigii far gacantuu saa ugu soo rogaya mashtar intuu soo gediyo oo xagga baatinka iyo sacabka soo mariyo meeshaas wax ku qoran agga usoo rogo yuu gacantii saas kugu qabanaya ah, saasuu deen ukor saari farihii buu korka ka saari waa qarinaya dama kafahu calayhi ka waran mobeelkan isaga qur-aanka o dhan ba ku qoran ku akrinaya iyo mid maarata maqru'a iyo mid maktuuba iyo mid masbuuc intaba ku qoran ka war mobeilkan tifta ah iyo jamiic qiraa'aadka o dhan iyo qur-aanka o dhan iyo quraada o dhan bay ku jiraan ka war ayaga culimadu way kala qaadayaan hadduu yahay shaashadan kore wax saaran markaad akrisanaysa shaashada koraa la keenaa soo ma muraayada koraa la keenaa muraayada kore hadduu saaran yahay kal musxaf wey oo qur-aan oo kale wey haddiise intaad ka waxayso gudihiisu iskaga jiro inaad raadisa mooy gudaha ku jiro kasuduuri wey xabadkao kale wey adigo xabadkaasoo qur-aan kuma jiro waa xabadkao kale marka masqusha iska gal xaafid qur-aanka masqusha galaya a bal huwa aayaatun bayinaat xagey ku jiraan fi suduuri wey marka qur-aanka suuurka ku jiraa mobilkan ku jiraa mobilka haduu qarsan yahay marka sida xabadki o kale wey laakiin hadduu banaanka iska yaalo oo sida hadda loo akristo oo kale waxa weeyaan suduur iyo kal kalmasaaxib buu noqonaya wa yuhayi-u axjaar alistinja yuhayi-u wuxuu diyaarsanayaa qofkii istinjada u socday intaad musqusha aadin waa inaad diyaarsato musqusha haddaad gasha ka waran oo adoon biyihii iyo dhagaxii waxba wadan iska gasho lidalika qofka waxaa loogu naseexanaya markuu musqusha galo kow ha ka bilaabo tuubada musqusha inay furanta biyo ay leedahay kale amanaad mashaqowday haddaad arato w wax biyaaba ay tifa soo dheheen maaad ko ka bilow musqusha biyo marada intaas ku fadhiisan ah, tuush ma wadataa dhagax ma wadataa saas wey waad diyaargarowsantaa la rabaa wayuhayiu xajaara listinjaa dhagaxyaashii istinjaduu diyaarsanaya wayaquulu markaasu wuxuu leeyahay cinda dukuuli markuu sii galaayo bismi illaahi buu leh araxmaan iraxiim ku dari maayo sidaasoo harta bismi illahi bis hadho allaahuma yaa alla allow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa ducadanu raacin min alkhubuhi baan kaa magan gelayaa khubuth waa jamcu khabiith waalkhabaa'ithi khabaaithna waan kaa magan gelayaa jamcu khabiitha dukraan ljini shaydaani wa inaahihim shaydaankiisa lab ka jinkiisa ka sdeg marka khubth iyo khabaaith baan ilah kaa mahangeli meelahaasoo kale iyo qoshinkaasay kudhex jiraan saasuu ku gelayaa lugta bidixdana wuu gelin doona waan kusoo mari doonaa wa cinda alkhuruuji markuu soo baxayana ufraanaka buu leeyahay as'aluka waxaan ku weydiisanaa allah gufraanaka ina i dhaafto ikfir lii gufraanak ilah ii dambi dhaaf dambi dhaafkaadi iyo gufraan sifadaadi dhaafidaheed ilaahay ugu dambi dhaaf allah alxamdu lilah buu marka leeyahay ilahay baa mahad iskale aladi alihi adhaba canii iga tagsiiyey aladaa wixii idhibaayey wacaafaani caafimaadna isiiyey taasuu ku duceysanaya caafaani caafiyey marka alxamdu lilah iyo gufraanaka waxay leeyiin labadaasoo wada socota meeshan baa jirta qufraanaka alxamdulilah ka dambayso marka qufraanakadaasi munaasabadeeda culamada waxay leeyihiin isku markii lagu jiro lama dikriyo dikri lalama imaado qur-aan lama akhriyo lama istikfaarsado intaa marka aad ku jirtay xoogow dikrigii baad ka maqneed marka ka qufraanaka ka istakfirullah waa ka dambi dhaaf dad baa baad leedahay qufraanaka taasaa la yidhi ma ahee nicmo badan buu rabbi kuu galladaystay dhibkii ku hayee lasii ordaysay markuu ilaahay kaa qaaday shukrigii nicmada intaa leeg ma gudatid ah maalin weyta nin baan isbitaal ku booqday kuyaano saxaradii baa laga imaan weydaba nag ah, isbitaal baaba loo saaxiyeyba gebigiisaba marka waxaan hadda uun iska daadinaayo waa nicmo weyn weeye laa yacrifuha ilaa man faqad qofkii waayo un baa garanaya marka inaad tiraahdo alxamdu lilah qufraana ah, kanada marka waxay ku imaanaysaa nicmadaa shukrigeeda ma lagaa helayso kamaada gaabin ha gaabintaasaad ka istifaarsanaysaa markii horeba waad arkaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuu sahlay dacma uma hadma uma khuruuju اladaai minka cunidii aad cuntay iyo burburintii caloosha intii markay ku dhacday calooshaas ilaahay ku burburiyey oo ku hagaajiyey hadmigii jajabintii mid walba wixii nadaamsa kala nadaamiyey qashinka haddana laga soo saaray ya waa nicmo weyn soo ma nicmo weyn aada u weyn weeyaan ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala adaaqa laka dacma dhadhanka cuntada marka hor cunaysa wuu ku dhadhansiiyey wa abqaa laka nafca nafcigii cuntadaasi ku jiray intii dheeftaheedna waa kuu baaqi waa ka jirhkaada uu ku noolyahay eed ku quruxsanta wa kharaja canka aladaa wixii dhib ahaayo fuurahaana waa kasoo daadiyey nicmada intaa leeg marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay ilaahay lagu shukriyo shukrigii intuu lahaa lama imaan kar lama imaan kartide ufraanaka ku hay ufraanaka ad alxamdu lilah ilahay baa mahad iskale aladi adhaba cani aladaa wacaafaani icaafi wa wuxuu hormarinayaa daakilan xaala kawnihi daakilan uu sii galaayo masqusha yasaarow lugta bidixdooda hormarin markuu isku galay lugta bidixdooda hormarin haddii banaan iyo saxro ay tahayna meesha uu fadhiisanayo lugta bidixdooda horgelinaya horgelinaya wa khaarijan markuu soo baxaayana yuqadimuda isku xidhan tahaye yamiinow midigtiisu usoo bixin lugta midigta ah ayuu usoo bixin marku soo baxaayana waa sidaas dee waa aadaab sharci oo caama weeyaan oo wax allaa wixii wanaag oo dhanna midigta wixii mustaqdar oo xun oo dhanna bidixa walaa yaktasu ma khasisaaya dikru dukuuli walaa yaktasu khaas kuma noqonayso mana khasisayo dikrudukhuuli gelitaanka yaktasu dikrudukhuuli gelidda la gelaya lilkhalaa'iq musqusha dikrigeeda iyo walkhuruuji dikrulkhuruuji soo bixinta lasoo baxayo dikriga la akrinaayo khaas kuma aha wa taqdiimu lyusra bidixda la hormarinayo marka la gelayo walyumna marka midigta oo la hormariyo marka lasoo baxayo wataniya watanxiyatu dikri illaahi dikrigii ilaahay oo la fogeeya tacaala korahaaye laga fogeeya musqulaha wa magaca nabiga alay slam dikrigiisa bilbunyani khaaskuma aha bilbunyani khaaskuma aha marka walaa ikhtisada ku tacaluqdaa ah, bilbunyani khaaskuma aha meel dhisan oo musqul ah ma aha marka lu leyahy lugta midigta lugta bidixda uhergeli midigta usoo horbixi eh, dikriga ilahay ka fogee arrimaha marka lagu leeyahay iyo dikriga la akrinayo socod la akrinayo musqulaha keliya khaaskuma aha bal yusharcu waxaa intaba loo jideeyaa bisaxraai aydaa banaanada iyo saxraha iyo marka kubaadiyaa joogtaa o iska xaj gudan rabtaa meeshaa sii fadhiisanayso adkaarta la imow allahuma ini bismi illahi allahuma ini acuudu bika min quth alqaba'if markaa soo baxayso gufraanaka tan kale ducada allahuma alxamdu lilah eh, adhaba cani aladaa wacafaani inkastoo xadidka la daciifiyo inta dambe inta dambe gufraanaka saxa ee eh, intaba saxrahana waa sidoo kale ah, saxrahana waa sidoo kale bal yusharcu bisaxraayi aydan ba kuleeyahy walaa yarfacu thawbahu maradiisa kor u qaadi maayo xaydan maayo xataa yadnuwa ilaa uu kaga dhawaado min alardi dhulka meel banaan hadduu ku xaji gudanaayo isagoo taagan marada sii maayo sii xaydi maayo oo muluq siisiin maayo ee waa inuu soo dhawaado maradii uu faydaayo yar yar gurinaayo iyo asagoo sii fadhiisanayo isku wadaya walaa yarfacu thawbahu maradiisa ma kor yeelayo xataa yadnuwa ilaah uu kasoo dhawaado min alard dhulka uga dhawaado dhulka ilaah uga dhawaado oo uu ka fadhiisto yar buu kor oga qaaday wayurkiihi wayurkiyahu wayurkiyahu maradii ayada aheede markuu markuu si fadhiisanayo maradiibu xaytay soo maaha haddana wayurkiyahu maradiibuu sii dayni qabla intisaabihi intuuna si istaagin intuuna istaagin bu marada yaryar markuu kacayaba ayuu usii daysanaya cawradii baa intaas lailaalinayo la asuraya cawradii iyo iyo farjigii iyo cawrada la istaaranay waladihim lifuruujihim xaafiduun marka leh kuwa farjigooda xifdiya macaasidii zinadan ka xifdiya cawradeedana xifdiya wey cawrada laftirkeeda la xifdiya furuujihim xaafidun soo gelisaa wayactamidu fi ljuluusi fadhiga markuu fadhiisanayo ama xaajo gudanayona wuxuu cuskani calaa yasaarihi dhanka bidixda lugta bidixdu cuskanayaa waxaa lei lanu ashalu likhuruuji lada waxyaalaha caloosha ku jira ay soo baxaan bidixda caloosha xagga bidixda yar jirta dhanka bidixda caloosha jirta lugta bidix maa ku yar taagsato xoogow foororsato bixitaanka qashinka in soo baxo sidanaa ku fiican bay leeyihin walaa yutiila ma dheereenayo fadhigii ma dheereenayo masquushi baad gashay haddaad xaajo ay ku haysanay soo xaajo gudo haddii kalena haska iska fadhin maantoon hraadin hasugi fadhigaa dheer eed fadhiisanaysa waxay leeyihiin culummadu yulimu alkabad beerka wuu xanuujiyaa inta aad fadhido wayusabibu lbawaasiir baabasiirra wuu sababaa inta aad fadhidee doconaysa ee ay maaratay xalqadii duburki iyo wixii ay foororaan ay didimaayaan waxa baabasiirra way way way sababaan marka haddii xaajadii ay ku haysana soo kax haddii kale iskaga soo istaag iskaga so haddii kale gudo saas wey maanaha walaa yutiila ma dheeranayo walaa yatakalamu ma hadlaayo isagoo xaajada gudanaya ah, qof hataa nabiga calayhi isalaatu wasalaam nin baa salaamay kama radidin sala allah alay wasalam salaamti walaa yatakalam fa ida inqadaca albawlu kaadidii markay go-do u kaadidii bogo masaxa wuxuu masaxayaa oo marinayaa biyasaari bidixdiisa min duburihi xagga dabada intuu kaga soo bilaabo ilaa raasi dakarihi dakarka fiidiisa ayuu soo gaarsiinayaa waa masalada la yaraha masalat listibraac in kaadidii la iska hubsado inay kaasoo dhamaatay nasabadaas iyo dakarkaas in markaa gadaal xididka gadaal buu jiraaye gadaal ayuu jiraaye xagga duurka agtiisa yuu kasoo bixi xididkiie midka kaadida midkan menidana korka kore ee dakarka yuu kor saaran yahay saasay kala yihiin midkan korahaas ku taada taabanin midkan hoose laftigiisa tartiib baa la rabaa masaxa biyasaarihi min duburihi xaggan hoosu kasoo masixi ilaa rasi dakarihi dakarka afkiisa madaxiisa kala soo gaaro in aryar bu saa usoo wada usoo wada usoo wada ilaa uu ka hubsado inay biyihii qasabadaas iyo tuubada ay kasoo wada baxda dakarkii wayanduraa markaasuu firdhinaya bilutfin si tartiiba si lutfi ahoo aan xoog lahayn yuu dakarkii markaa saa u laligaya firdhinaya bal wixii ku jira si oga soo dhamaado talaa saddex jeer mubaalaqa lama rabo mubaalaqa iyo inaad maaragtay dakarkii aada u murmaroojiso milaamisho weliba milaamilka xashafada iyo inta hore aad milaamisho waxay mar walba tusabib ruduuba bay kuleeyihin haddaad dakarka intiisa hore aad maanta hore melmesho mar walbaba qoyaan ka waayi maysid lamaba taabtaa taa lama dhowaado lama milmilo soo wad markaad ogaatena waaysatay oo hubsatay iska dhaq waswaasna iska ilaali waswaasna iska ilaali meelaha waswaasku gala ay kamid tahay isinjadu oo ay dadkii eh, maaratay bacd alfuqahada iyo akaaleyda ku rafaadi jireen boodboodka iyo lugaha dhulkala dhaca iyo qoriga kumilmilka iyo warwareega abadaan bay samayn jireen waxaasoo lama baahna ee eh, ayr si tartiiba inta aayar soo mariso gacanta iska irubsato ligto intaa un weeyaan wax ku jira iska soo bixiye iska wey markaas walaa yabuula yuuna kaadinan qaa'iman xaaluu taagan yahay bilaa cudur cudurdaar la-aan qofka isagoo taagan yuuna kaleedhinin wey oo kaadinin istaag ku kaadinin cudurdaar hansadi jirin taas wey lakin cudur hadduu jiro oo xadiidkii nabiga alayh salam xadid xudayfa bn yaman fi saxiix oo jaa ilaa subadati qowmin fabaala qaaiman jaa ilaa subadati qowmin fabaala qaa'iman meel qashin qob horeerahaas qashin ku daadsadaan buu nabi istaagay waa kaadiy abu xudayfa isku asturay markaas isagoo taagan buu kaadiyey xadiidkaas ayay ta'wiilinayaan oo leeyihiin cudur bay ahayd cudurdaar bay ahayd cudurdaar bay ahayd bay leeyihin shaafici raximahullah wuxuu leeyahay carabtu sideedaba waxay iskaga daaweyn jireen wajacu dahri dhabarka xanuunka dhabarka iyo sulbiga xanuunka ah istaagga oo lagu kaadiya isku daaweyn jireen qofka istaag hadduu ku kaadiyo kaadaha ayada istaagga uu ku kaadiyey wax badan oo dabacah yuu kelyihi iyo dhabarka ka dareemayaa Ah, marka cudurdaar adii jirta cudurdaarka waxaaba kamidaba inay meesha meel qashin oo tahay ood ka yaabas inay kuusoo firdhaan inay kuusoo firdho yaad ka yaaba hadaad fadhiisato oo kaadidii aad ku kaadinaysa meshi taagaheeda qashinkeeda ay kugu noqoto mathalan taasaad ka baqaysaa ah, ama mehe waxabaad ka cabsoonba oo qofka ka baqaya hadduu fadhiisto wax ka weyn kaadi buu rabay inay ka imaato ayuu ka baqi marka istaaggaasuu ku kaadinaya intuu bari ku naqo walaa yabuulu qaa'ima bilaa cudrin bilaa cudur soo geli walaa yastanji bilmaayi biyihii ku istijaysan maayo walaa yastanji isinjaysan mahayo bilmaai biyihii fii mawdicihi meeshuu ku xaja gutay meeshii saxaradii iyo qashinka u yaalay isla meesha biyihii intuu soo qaata kusinjaysan maayo maxaa yeelay waxaa laga baqaya inay kusiini jais waa goorma in khaafa hadduu baqaayo tarashushan inay ku firfiridho oo wixii koos yaallo kaadidii ama nijaastii kuhoos taalo ood biyihii la qaatood kusinjaysanayso way kusoo firidhi kartaa markaa ka fogaan markaa tegi meeshana masquul ayna ahayn hadday masquul tahay maxaa la samayn oo musqusha godka wixii kaaga dhaceen kaaga fogaadeen markaa dhibaato malo wuxuu kuleeyahay walaa yantaqilu guri mahayo meeshu ku xaaja gutay ka guuri mahayo fi lmaraaxiidi musqulaha musqul haday tahay meeshu ku xaaja gutay makusijaysan leanna wixii waa ka fogaada waa ka tegay wayabcudu wayabcuda wuxuu fogaa wuu fogaanayaa xas hore ku cadfanta mansuubka wayabcuda fi saxraa yaa sunno ah waxaa sunno ah an yabcada inuu fogaado fi saxraa'i banaanka musqul aynan ahayn qarinaysa meel banaana uu kusoo xaajo gudanayo waa inuu fogaado kaana idaa dahaba madhaba abcada nabiga ala sl qada markuu baxo waa tegi jira rasuulka aleyh salaatu wasalaam waana amrayo man atalqaa falaystatir ha is asturo wayabdu fi sara wayastatir waana isqarinaya intuu fogaado ayuu haddana is asturi saasaa aadaabta ah sharciga ah kaadi ahaataya saxara ahaatayaaba in cawradaada la arko oo iska fadhiisata ma walaa yabuula yuunan kaadinin qofku fi juxrin god yuunan ku kaadinin meelaha godkeeda dulduleelka iyo qararyaha iyo haddaad ku kaadayso ama waxbaa dhibi ama adaa lagu dhibi ama xayawaan daciif ah oo iskaga jiray meesha oo caaraari wax maanaa iskaga noolaa yaad ku kaadin ood gubi ood dhibi ama waxa laga yaba wax masmuum oo sunle inuuba ku dhagkaas yaab laga yaaba adigo dhibaato ku geysto dhn karto marka kaadid ad ku shubto ama jini baa laga yaba in kugu soo kacaba uu asagana ku asiibo oo hadhow deekaadi carruurta ekaadii uu ku yiraahdo walaa yabuula fi juucin banaanka marka meelahaas khaaska caamka iskaad wamawdici salbin laa yabul juxrin ko dhagax cafwan juxrin waa godki iyo wamawdicin meel salbin adag meel dibir ah oo adag ama sibsibah oo sallaxa kaadida kusii dayn ku firdhaysa kaadida kaga hor imaanaysa ama dhagax ku kaadinin wamahabi riixin dabeesha dhabashadeeda meesha dabeesha ka imaanaysa ee kaga imaanaysa dhalimanaysa kaadi ka horgeysi marka kaadidoo dha kuusoo noqonaysaa wa mawridin ayadoo laguma kaadiyo meelaha lagu arooro hilada iyo sabada iyo meelaha lagu arooro ceelka iyo dawga iyo dadku ay ku arooraan ummadda ay maraan ayadana sidoo kale iyo meelahaas biyaha laga dhaansado wa mutaxadathin mutaxadathin linnaasi makaanu xadiid meesha lagu sheekaysto linnaasi dadkay ku sheekaystaan naadi baa la yihahdaa meesha naadigae dadka ay ku sheekaystaan oo iskugu imaadaan ay fadhiistaan meelaha ayadana lagu xajiguto lagu kaadiyo ma aha maxaa yeelay malaacin taqul lmalaacin athalaatha fi riwaaya lacaanay kuwa wax lacaanaday iyo saddex shee la isku lacanado meeshada ku arooraan iyo muxuu ahaa jidka qaaricatu dariiqa iyo arrimahaasoo dhan baa la diiday taxta shajara muthmira mutaxadithin linnaas wa iyo wadada jidka dadka ay marayaan wa taxta shajaratin geed hoosteed muhmiratin madhale ama mudal mustadalla la harsado geed la harsado ama m midha dadku ay midhaha kasoo dhacay ka gurtaan haddii xaajadii ama iyo kaadadii dhulka lagu dhigo midhihii daadhow dadka way ka boodayaan ama wasaq bay ku dhacaysaaba marka waxaas habaar baa ka dhalan waa lagu habaari wa qabrin qabri agtiisana in lagu xaaji guta ma aha lagu aada in usaxariisto qubuurtaas waxaa xurmay leeyihin hadii xurmay leeyihiin bini aadamku hadduu nool yahay muslimka gaar ahaan hadduu nool yahay hadduu dhintaba xurmu leh marka xurmadiisi in la ilaaliyo wey ah, qofka meyidka waxa dhibaya iyo qofka xayiga waxa dhibaya meyidkana dhibaya wa qabrin qabriga agtiis wa filmaai biyihii an raagidii fadhiyey biyo fadhiya walow qolatayn ba ha dhanaadaane ayadana kaaday ma banaana naha rasul la sl slam an bawl raagid biyo fadhiya aladi laa yajri biyaha soconin ee iska fadhiya in lagu kaadiyo ama lagu saxo ma banaana wa fii qaliilin biyo yar oo biqaliili maayin biyo yar oo jaarin socda biyuhu way socdaan lakin waa yaryihin ayaguna sidoo kale ma banaana ah, adaabtu xataa maaha biyo weyn xataa webigaa in agtiisa lagu xajo guta laana waxaa soo geli mawridkiibay soo geli meeshi lagu arooraya biyaha laga cabaayay walaa mustaqbila shamsi qoraxda mid qaabisan xaalu ayuuna xaajo gudanin waalqamari dayaxa asagoo qaabisha ayuuna xaajo gudanin qaabilida dayaxa iyo qoraxda iyo waxay ka dhalan kartaa cinda tuluuci walghuruubi markay soo baxayso qoraxdu iyo markay sii dhacayso ayaad qaabili kartaa ilaa korkaada markay jirto ma qaabili karti allahuma inaad qadaadqaadanta u kalaydhin kor usii dayn mooyane walaa mustaqbila ashamsi walqamari wa bayt lmaqdisi la qaabili maayo isaguna bayt lmaqdis qibladii labaad ee islaamka u horeysay wa mustadbirahu dhabarkana u mustadbirahudaas labadaba way u noqon waa la yidhi ma yahay aqrabu madkuur bayt baa laga hadlayaa ama shamsada iyo qamarka iyo dhabarka waa loo dubi karaa lama qaabilaya keliya ama bayt lmaqdis istiqbaal istidbaar baa la diiday ah, taasuu leyahy adinka istiqbaal shamsi walqamari arrintaas waxaa weeyaan ah, daciif weyaan daciif wey marka waxay leeyihiin xadiis eh, ba kusoo hororay eh, waxaa kaloo ay leeyihiin caqli ahaan waa min acdami aayaat illahi alkowniya aayaadka ilaahay waaweyn kuwa u waaweyn ba kamid tihiin marka saasay leeyihin wayaxrumu waxaa xaaraana albawlu kaadi calaa madcuumin wax la cuno in lagu kaadiyo wax la cuno oo dadku a cunaan oo quud ah in lagu dh lagu kaadiyo ma banaana laf hirible maaratay rootigii iyo sambuuskii iyo jabaatigii iyo bursaliidkii iyo waxaasoo dhan beriiskii iyo cuntadii wa cadmin iyo laf ayada in lagu kaadiyo ma banaan hataa laf iska waxba ku lahayn hadday tahay hataa ma banaan leannahu lafta haddii ba laf la gawracay ahayd oo neef la gawracay laftiay ahayd jidniga muslimkaa cuna jidniga muslimka yaa cuna oo hilib loo saaraa hilib loo saaraa laakiin inaad ka nijaasaysa ma aha ood kaga kaadido rasuulka alayhi salaam jinu nasiibiin yaa u yimid wacdigiibu waa u sheegay diintii buu gaadhsiiyey waxbuu baray habeen dhan buu la joogay markaas waxay dhaheen sahayna si wuxuu yidhi ilaah idankiis laf kasta oo la gowracay oo bisinka ilaah loogu xusay markaad gacanta ku kudhigata ku dhigtaan oo saa u qaadaanba markay ugu hilib badneed buu ilahi inaga dhigay socda jidniga waxaa isku noolya laftan ad arkaysa iska angagana qayaxan jini waxaa usaaran baruur iyo hilba usaaran muslimkaa marka inaad kaga kaadida maaha ad ka nijaasayso wa cadmin laf iyo wa mucadamin wax la weyneeyey wax la weyneeyey qur-aankii iyo dikrigii iyo eh, magac ilahi wa qabrin iyo qabri oo soo celiyey wa fii masjidin ah, kuwa yunqaabilin wey yunqaabilin ay kuwaas ku cadfan yihin may wayaxrumu lbawlu calaa mducuumin wacadmin wamucdam waqabr bawlkii kaadid ku kaadini wey saa wey lakin waxooga takraara ku jirta mada soo celcelin ba ku jirta wa fii masjidin masjid yuuna ku dhex kaadinin walow fii inaayin weel baa ku dhex kaadiye masaajid gudihii kaadiya kaa imaanin ah, haddaad xataa weel haysato ood weel oga dhigto xataa ma aha ood dhigto shay nijaasa in masaajid xataa lama ogolo waxay diida ka hor imaanaysaa rifcadii ilahay amray fii buyuutin adina allahu an turfac rifcadii korraysiintii la korraysiinayo xisan wa macnan iyo in la weyneeyo tanay ka hor imaanaysaa wayaxrumu waxaa xaaraana istiqbaalu lqibla in qiblada la qaabilo wastidbaaruhaa iyo in dhabarka loo dugo bibawlin lala qaabilo loola duwo aw qaa'idin saxariya xaajo gudasho fi saxraayi meel banaan markaad joogto bilaa xaalin adiga kacbadan wax idin dhexeeya uusan jirin oo inugu dhow kugu dhow wa yubaaxaani seh istiqbaalkii istidbaarkii ka wadaa qaabiliddii iyo dhabar uduwiddii waa la baneeyaa fi lbunyaani dhismo dhexdood haddaad ku jirto haddaad dhismo ku jirto masquula ku jirtaa ama mee dhismo kale oo dayr iyo derbi iyo ge wax saas oo kalea ah. min asaad idaa qaruba hadduu ku dhawaado lakiin markaad bunyaankaasi aad qaabili karto qiblada adoo dhis iyo wax iskaga gabanayo waa goorma idaa qaruba min asaatiri shaygaasi saatirka ee adiga qiblada ina kala teedaya ead ku gabanayso qofka hadduu u dhow yahay meeqa naxwa halaathati adrucin saddex dhudhun wax dhan saddex dhudhun ka badan baciid baa lagu xumbaari saddex dhudhun waxaan ka badneen adiga iyo waxaa isku qarinaysa waa in iskukiyi jirto dhudhun dhudhun kale dhudhun kale saddex dhudhun ka badan waxadulkahra way fogaaday marka intaas yaa la dhihi karaa alalahay qofkan waa iska asturay qibladii oo isaga qiblada shaqa iskuma laho wax qarsuura ma ku jiraa haddii kale waxaa lagu cabiraya oo lagu xumbaaraya inaad saxraa adoo fadhiyo aad qiblada qaabishaa lagu qabsanaya marka idaa qaruba min asatiri naxwa halaaata adrucin wayakfi waxaase ku filan shaygaa saatirkaa murtaficun wax koreeyo oo thuluthey diraacin ah murtaficun thuluthey diraac diraac saddex loo qeybiyey labadii oo murtaficu saa utaagan yaa ku filan qofka maxaa laga hadlayaa laba shay kow saatir waa inuu jiraadiya qiblada ila dhexeeyo laba saatirkaas waa inaad ku dhowdahay saddex diraac ama dhudhun waa inuu kaa fogeen waxaa kale oo la rabaa saatirka asaga ah qadarka nisaabkiisa qadarka uu saatirka u noqon karo waa intee waa intii sutrada sutratu salaad sutratu salaad sutratu salaad meeqay ahayd qadra mu'akharati raxli thuluthay diraac diraacaas intaas oo saddex loo qeybiyey saddex loo qeybiyey labadii labadii waa inay korayso a uluay dhinac baa lagu yiri intaa waa inay kor jirto wixii laakiin inta ka hooseysa sutrana kuma noqon karto sitaar xagga qibladana asturkaagama noqon karto xaayil baan qiblada iska saaray ama waan iska qariyay waxbaan iska asturay ma dhihi kartid marka waxyaalaha laisku qariyo ka hadlaayo wuxuu ku yiri min jidaarin ku bayaansan waxaa laisku asturaayo ee la rabo inaad ku dhawaato saddex saddex diraac una ka fogaanin huluthay diraacna dheerarkiisa una ka gaaban in la rabo min jidaarin ku bayaansan jidaar waa inu yiri wa wahdatin mithaal wey wa wahdatin ama waaba god god baad gashay keli baad dhex gashay keliga haddaad gashay darbigii keliga baa kaa koreeya oo duluday diraac iyo kasii badan ba waad ku xaji gudan kartaa iyadana de biyaha ina marin hadin wa wahdatin wa daabatin iyo daabad a ah, ratigaadii baad ayna fadhiisiisatay qiblada xaggeeda iska marisay waad ku xaji gudatay waad kasii dhaqaaqday safar baa ahayd wa daabatin wa daydihi ama faraqiisii almurahaa ee la raariciyey qubaalata alqibla qiblada qibladeeda qiblada xaggeeda loo raariciyey maradaadi faraqaadi fiid maradaadi agga tule saa iskaga xidhay iskaga dalaali walictibaaru ictibaarta iyo tixgelinta fi saxraayi banaan haddaa joogta iyo walbunyaani dhis haddaa joogta bisura bisutrati asturka la tixgelinayo faxayu afwan walictibaaru ictibaarka iyo tixgelinta fi saxraayi walbunyaani kainu bisutra waxa kala saaraya waa un sutro waa ictibaarta la fiirinayo waxaa weye adiga qiblada waxaa ujeeda qiblada adiga sutra bay na dhexaysaa wey ah, bunyaanka asaga bunyaanku asturaya ma yahay guri kaa fog ama geed kaa fog maaha aha saxrahana waxaa wey macnaheedu de wax ka asturaya male bunyaantuna waa inay tahay bunyaan saatira kugu dhowo soo maray hadi walictibaaru waxaa la ictibaarinaya fi saxraai walbunyaan marka laga hadlayo bisutrati unbaa la ictibaarin hadday sutraad haysato bunyaan baad ka hos jirtaa haddayna sutra haysaninna haysanina saxraa baad fadhidaa fa xaytu meeshii qaruba minha ay ku dhawaato oo kusoo celiyay si uu ku fahansiiyo wahiya calaa halaathati adrucin sutradii hadday ku dhowdahay wahiya ayaduna qadarkeeda ay tahay calaa halaathati adrucin saddex diraac waxaan ka yareen ay tahay shaskigasa u taagan wahiya iyaduna eh, cafwan wahiya calaa halaathati adruucin cafwan labadiba labadiba isgarab socotay lene wahiya calaa halaathati adrucin saddex diraacna ay ku jirto xagga masaafada ka dheer lama ogolo wahyi ayada qadarkeeduna thuluthaa diraacin diraac saddex loo qeybiya labadii ay tahay dheerarkeeda jaaza waxaa banaan fiihimaa istiqbaal iyo istidbaar wailaa fala midna ma banaano ama jaaza waxaa banaan fiihimaa fi saxraai walbunyaan haddaad saxro joogtay oo intaa hesho iyo haddaad bunyaanba ay helo waxaan wax dhisan uu yahay laakiin la helo inuu saddex diraac ku jiro thuluthay diraacna dhan yahay jaaza waa banaaya istiqbaalki istidbaarki wa ilaa haddii labadaa la waayo labada maxay tahay labadaa maxay tahay sheekh in ay kaa fog tahay saddex dirac ka badan aha iyo ayadoo laftirkeeda thulutha dirac inay taha sax wey marka wa ilaa falaa hadd ilaa fi lmaraaxiidi mooyeene musqulihi fa waxaa banaan maca karahati maraaxiisha iyo musquluhu ayadoo way banaan tahay walow intaa bay ka gaaban tahay eh, maca alkaraha lakin maca alkaraha fayajuuzu way banaan tahay maca alkaraahati karaaha wa in bacuda jidaaruhaa aw qasura waka haba fogaado jidaarkeedii oo saddex diraac bay kaa fog tahay ka badan aw qasura huluday diraac bay ka gaaban tahay laakiin wax meel loogu talagalay in lagu xaja guto meel lagu xaja guto loogu talagalay oo loo sameeyey wey maraaxid iyo masqulo ah intaasaa laakiin tabar ka noqotay ama waa la isku dhibaayaaba oo maxaabiistii baaba meeshaas inta intaa loo sameeyey o layiri gal hadday kuu roon tahay ku xaajo meeshaas fa maca karaahati wain bacuud ha fogaado jidaaruha jidaarkeeda aw qasra gaabnaada ayadaa gaabnaatee wayajibu listinjaau istinjihi baa waajiba laga istinjaysto min kuli caynin cayn kulligeed waa ko ah, qeyd baa ka baxaya mid walba waxbaa baxaya taqyiid walba oo la sameeyo ixtiraas baa ka bixi min kuli caynin waxaas laga istinjaystanayo wax mucayan oo la arkaya wey oo muuqda waxaa baxay wax kaasoo baxay oo la arkeyn neefti iyo iyo maratay riixdii wey lagama isjeysdanayo min kuli caynin wax la arkayo ishu qabanayso mulawahatin oo haddana wasakaysan wax wasakaysan oo qoyaankii wax ku dhegaya haysan wey wax kaa imaaday wax angegan maaha khaarijatin waxay kasoo baxday min asabiileyni labadii wada ee caadad ahaa oo qubul iyo duburkii bay kasoo baxday dabadii iyo meeshii kaade la kasoo baxday eh, min asabiileyn to laa riixa laa riixin ixtiraas waxay ka tahay ha caynti ha laa riixin in waxay arkaysaa la yidhi laa riixin kuma jirta riixdii dabeel baa qof ka soo baxday dabadiisa ka imaatay biyo la boodi maayo o isjeysan maayo laa riixin ah, hadduu riixda ka imaato ma isjeysana walow kaana duburuhu ma ilayhi markay riixi soo dhexaysay walow dabadiisa ha qoyanaatee isjeysan maayo laa riixin wa duudatin ayaduna dixiri duudaduna iyaduna waxaa weeyaan waa wax aan nijaasheen wey duuda kaas wey lannahu xayawaan xayawaan nool wey duudatin marka iyadana wuxuu soo gelayaa mulawathan taasaa laga yaaba inuu kolley hadduu dabada ka imaada nijaas yana dhici kartahay laakin xayawaanka iyo wax ka dhasha baktigiisa kasoo dhasha iyado nijaas maaha taa iyado nijaas maaha ayib marka waxaa laga yaabaa duudatintan inay inay ka tahay ixtiraas mulawatha xasaatiduna waa sidoo kale wa xasaatin quruurax baa ka soo baxay qofkii wa bacratin diga furi ama digaa ka soo baxday bilaa rudubatin aan qoyaan lahayn diga qangegan saxaabada rasuulka alayh isalaatu wasalaam qaar kamida ah waxay dhihi jireen waxaan cuni jirnay geedka caleyntiisa fakunaa nadacu mila kamaa tadacu alcanaz ariga siduu wuxuu dhigo diga angegan baan dhigi jiray bu leh wa bacratin bilaa ruduuba wa takfii waxaa ku filan alaxjaar intaa marka lagama lagama isjeysanayo laa riixin waduudatin waxasaatin wa bacratin bilaa ruduuba liannahu kuwan aan soo sheegnay bay ka hor imaanayaan waxaa la rabaa cayn riix baa baxday mulawatha baa la yidhi a marka ayaduna waxaa baxday waxaan usaq iyo wax qoyaan iyo waxba aan lahayn o iska engaan sida bacrada angegan iyo xasaadka iyo eh, khaarij min asabiileyni baa la yidhi hadduu ka soo baxo meelaan labadii wada ahayn kasoo baxay soo maray saaka hadday tahay taxta sura manfadkii caadigahaana uu awdan yahay sabi wadadii baa dabadii baa dabadii oo kale laga soo qaadi o kale laga soo qaadi watakfi laxjaaru dhagaxyihii baa ku filan qofka inuu ku isjeesto oo iskaga tirtiro walow fii naadirin waxa kasoo baxay wax naadir ba ahaadee kadamin sida dhiig dhiig in la xaaro oo qofka uu dhiig uu dhigo caadi ma aha waa naadir waa naadir marka sidii saxaradii uu dhagaxa iskaga isjeesanayo o iskaga tiraayo oo kale ayaa banaan inuu shaygaa xataa dhiigga ee ka imaaday uu iskaga isjeeyo walow naadirin kadamin saddex dhagax laakiin waa in axjaartaas ay ay ka yareen ama saddex eh, gees ama saddex gees bialata ah, xajaar mm, saddex dhagax ku isjeesto ah, witirkaana fiican man istajmara falyutir ayib wa tacqiibuhaa dhagax waa lagu ogolyahy inaad iskaga isjeysato saxaradii iyo walow wax naagin oo dhiig o kale ka imaana iskaga tirto sidaad daahir ku noqoto waa ku banaantay laakiin wa tacqiibuhaa axjaartii in la cirhbiyo oo laga dabageeyo oo lagu daro bilmaai biyo in lagu daro yaa afdalu fadli badan in intaad dhagax iba kor iskaga tirto haddana aad biyo raaciso ayaa afdala laakin haddaad dhagax ku kaaftoonto kafaad shuruud adii shuruud bay leedahay shuruud haddii la oofiyo lakaafi lakaafi way noo imaan doontaa maxaa yeelay axjaartu waxay zuulisaa caynu nijaasa biyuhuna waxay zuuliyaan alcayna walathar alcayn walathar labadaba mid un ha lagu kaaftamo hadii la dhao biyaha fiican biyaha wixii la arkaya cayntaa iyo athartii hoose ama suureed ama baabi'inaysaa baynamaa axjaartu cayntaa kore un baydirtiniy ee meeshii waxaa laga yaabaa inan atharta ayna ka zuulin marka inta atharta waa laiska cafiyo macfu weeyaan laakiin in laisku daraaba fiicanba wa tacqiibuhaa bilmaai afdal wa yugnii waxaa gudaya oo ku filan can ilxajari dhagax waxaa kaa kaaga filan dhagax baa lagu soo yiri soo maaha dhagax shardi maaha waxaa kaaga filanoo meeshiisa kuu geli kullu jaamidin wax kastoo angegan daahirin daahir ah qaalicin fujinaya linajaasati najaasada fujinaya kayr muxtaramin aan la ixtiraamin wax muxtarama o ixtiraaman aan ahayn waraaq quraan ah waraaq dikrigu qorayahay muxtaram wey wamadcuumu wagayru madcuumin wax la cunana aan ahayn intaasoo qayd haddii la helo dhagaxii oo kaley noqonayaan kullu jaamidin wax angegan daahirin oo daahira qaalicin nijaasata qaada nijaasa fujinaayo hadda xaashi baad artaa xaashiyaa laskaga tiraayo juushuma dhaalkaasaa laskaga tiraayo waxaas geedihii qorigiibaa laskaga tiraayo waxaas dhagax maaha intaba dhagaxi bay lamid yihin lannahu ciladii lagu dhagaxa ayay iyaguna laga helay dhagaxa maxaa loo daba socdaa kownuhu xajar uu yahay maaha ee waxaa weye inuu yahay shay daahira oo jaamida oo qaalic linijaasa goynaya saddexdii laga helay wax alla wixii saddexda laga helay waa sax wey hayru muxtaramin aan ah, muxtaram nahayn wa madcuumin aan ahayn labadana ku dar ka jildi lmudaka ah, madcuumkii maxaa soo galaya aan la ogolayn lagu sijaysto ka jildi lmudaka neefkii la gowracay maqaarkiisi goorma ayaa la diiday qabla dibaaqi intaan weli la magdinin neef baad gawracday baqaarkiisaas intaan weli la magdinin madcuum wey ah, hilib baa ku yaalla waxba barurahaas ah, shafaa ku dhegan iyadoo ah, laftirkiisa laftirkiisa intii lagogoosta la iska duban karaa markaa madcuum buu soo geli laakiin haddii waa intaan weli la dumin haddiise la magdiyo oo wixii fadalaada o dhan inti laga saaro la dhaqo markaa wuxuu noqonayaa sida maro oo noqon maro angegan oo kalu u noqon waa la iska isticmaali karaa dhib maal markaas ka jildi mudaka qabla dibaq inta weli la magdinin falaw istacmala hadduu qofku isticmaalo maayacan wax kaloo qoyan oo dareer dareero ah hayralmaa biyana aan ahayn waxyaalaha dareerahe biyahan caanuu iyuu isticmaalo ku isjeesti furu wuxuu juz iyo sharaab buu iskaga isjeestay aan biyo ahayn falaw istacmala maayacan hayralmaay ow mase najisan biyo nijaasa ayuu ku isjeesti ow mase way waxaa soo darisay najaasatu nijaaso ajanabiyatun cusub hor leh tii hore ee ula u hagaajinayo ku mashquulsanaa oo la tu kalaa mesha ka so dhacday aw mase intaqala intaqala waa wa waa guuray maa kharaja minhu can mawdicii buu ka guuray meeshiisa meel aan ahayn ayuu maaratay ayuu aaday oo loogu talaga meel aan ahayn aw intaqala maa kharaj wixii soo baxay minhu xaggiis can mawdicii meeshiisi intuu ka tegay buu meel kale uu taabtay aw mase jafa wuu angegay saxaaradii aaba angegtayba aw intashara waa faafay xaala khuruuji markuu soo baxaayey ayuu fifinaaray oo meelo kale ku fifinaaray wajaawaza alalya kelidii cafwan wajaawaza alalya taa kelidii wajaawaza alalya baryihiina waa gudbay baryihiina waa gudbay alyatenkii ah, meeshii waxaa la rabay inuu halkii ku ekaado u kasoo baxaye baryihii xaggooda u gudbay labada baryood buu kala raacay bari raqi waxbuu ahaa aw mase awil xashafa kaadida aheed kaadida xashafadii burjadii ayuu dhaafay oo e, meeshii kasoo baxay tacayana almaaw intaasba maqasheeda lagu sheegay ya meeshan fiqi baa la dhahaaye ya walaw istacmala maayo can hayra almaayi aw najisan aw darat najaasatun ajanabiyatun a oo kale aw intaqala maa kharaja minhu wixii soo baxay min mawdicii buu ka guuray aw aw jafa Ah, jafa waa angagay aw intashara xaala khuruujihi markuu soo baxay ayuu beelo firfirnay wajaawiza alya baridii buu dhaafay aw ilxashafa tacayar intaas a soo sheegnay ah. hmm. fain lam yujaawizhumaase wixii soo baxay safxada iyo mxua barida iyo xashafadii ma gudbin ma dhaafin meeshoodii unbu um um, intii unbu um toos oga soo baxay meel kale ooma gudbin in lam yujaawizhumaa kafaa alxajar dhagax baa ku filan marka dhagax baa ku filan wayajibu waxaa waajibaya izaalat lcayni caynta in la zuuliya waajibaya soo dhagax maa waxaad isticmaalaysaa ha cayntii waa zuusho oo isha ay qabanaysa hore laakiin isha aad qabanayna aharti waa jirta aharti meesha ku jirta oo suudhi baa ku jirta oo waxbaa meesha weligu ku dambeeya taa biyo un baa un ku filaan laheyd lakin waa lagaa cafiyey wayajib izaalat lcayni waistiifaai halaathi masaxaatin istiifaa inaad oofsato ood ku isijeesato ood ismariso halaathi masaxaat saddex tirmo saddex tirmo waa inad isticmaasho saddex masax soo ma arti saddex dhagax laguma dhinti halaa masaxaat saddexdaa masaxa imaa bihalaaثati axjaarin waa noqon karaan saddex dhagax inaad isticmaasho mid walbaba aad hal masax mariso aw mase bixajarin hal dhagax waaxidin oo keliya oo lahu halaaثatu axrufin saddex daraf leh dhagax baa saddex daraf leh hal dhagax saddex daraf baa laga qaarday si xariifnima markaasaa dee daraftaa marisay adoo wixii saa marin ma dararti kalaad dara marisay darartii saddexaad markaasaad marisay meesha iyada waa ku dadiifisay dhagaxii saddex u isticmaashay haddii ku suura gasho wey marka waxaa la rabo waxaa weeye un waa masaxaadka waxaa la fiirine maasixa wax masaxayo hadda lama fiirinayo dhagax keliya dhagax saddex dhagax shadi maaha oo halka xadiidkaasu soo aroortay hata ayuu ku fasiraya in macnaheeda ay tahay masaxaad wa istifaa'i halaati masaxaat inuu ku hofsado ima bihalaathi xajaari saddex dhagax inuu isticmaalo ow bixajan hal dhagaxoo waaxidin keli oo lahu halaathatu axrufin saddex daraf leh wain anqaa hadduu nadiifiyo wain anqaa walow anqaa dheh wain anqaa saddex baa la rabaa saddex masxaa la rabaa oo haddii midii u horreysa igu filaatay ka war ama labaab igu filaatay saddexda ma laazim ba ahaa wain anqaa walow anqaa ha nadiifiyo meeshii iyo maxalkii biduunihaa duuni halaatha halaathada sokadeeda oo laba iyo hala meeshii baa ku nadiif noqotaba saddex waa inaad gaarsiiso xadiis salmaan alfarisi saddex waa inaad gaarsiiso fain lam tunqi haddaynan nadiifinin athalaathatu saddexdii saddexdii baad isticmaashay weli meeshi waxbaa ku dambeeya oo maadan nadiifinin meeshi see la yeeli wajaba alinqaau inaad meeshii nadiifisaa waajiba oo dhagax afaraad aad ku darto haddaad dhagax afaraad ha ku darto ay meeshii markaa nadiif noqoto see la yeeli wanudiba alitaaru mid shanaad ka dhigo witir baa la suneeyaay waman istajmara falyutir ayuu nabig alay slam yihi marka ku afaraad oo shafciga hadduu ku daahir noqdo ku shanaad witir ah oo witr kaaga dhiga mari meesha yadeed marka waxaa weeyaan waxna waa laazim waxna waa suno waxaa laazimka waxaa weeyaan saddex masxa ama saddex dhagax waa laazim alow lababa ha ku filaatay aad tirtirtee hadday ku filaan weyda saddexdii ku filaan waayo mid afaraad ka dhig waa laazim iyadana oo inqaha iyo nadiifidii baa laga rabaa inaad meesha kula gaadha baad gaadhsiiso hadday afar ay ku daahir noqoto witirka markaasa lagaa eh, lagu amraya oo lagu suno ahaan lagugu sheegaya wajaba alinqa waynu dibal in witr laga dhigo oo shan laga dhigo ama toddobo markaa la suneeyaa wayundabu waxaa la suneeya oo kale an yabdaa inuu bilaabo bilawali dhagaxa u horeeya min muqadami safxa ah, barida laba baryood buu qofka leeya mogta laba baryood barada ayadaa dhinacaasna waa waa safxa dhinacna waa safxa laba dhaban wey waa laba dhaban safxada ayada ah ee baridu fid barida ayada ee qarka qarkaas meesha ukoreysa xagga agarga waa inuu kaga soo bilaabo oo soo wadaya alyumna midda midigta muqadimadeeda u horey kasoo bilaabay markaasu wayumirahu soo marinaya birifqin tartiib buu dhagax usoo wadaya geesgees buu usoo wadi meeshiisa caradin waa kusoo aadanya waa kusoo wadaa suu usoo wado ilaa mawdic ibtidaahi markaasuu deen su usoo wado meeshiisa caradi u imaan markaasuu ku celinayaa halkii hadaayi uu kasoo bilaabay ayuu ku celinayaa darafki kale oo nadiif ah markaa ayuu ku celinaya marka mawdic ibtidaahi uma athani yan waa waa xarfi ahaan geesgees buu kasoo wadaa geesgees buu kasoo wadaa saasuu marka u celinaya xaggu iskaga tuuri ku kalu qaadani uma han dhinac kalu qaadan uma yumiru uh, kii labaadna xagee ka bilaabi safxata alyusra muqadami safxat alyusra barida bidixdaa safxadeedaas bidixdaa usoo qaadi markaasoo iyadana su usoo wadudeena meeshi yusaa haddana oga celinaya ka laabaya labadaa meelood hadduu mariyey ku saddexaad buu qaadan uma yumiru thalitha dhagaxii saddexaad buu haddana marinaya cala safxatayn buu marin labada baryood korkoodu marin meesha dhexdeed iyo walmasrabati masrabadi masrabada waa xalaqatu dubur xalaqda dubur dabadii wareegeedi garaangarti buu marinaya marka laftirkeeda meshi yuu ku marinaya labada qarba kasoo labada ba kasoo qardubini kasoo tirtiri markaasuu deena midka saddexaad ee u dambaysa inta dhexda ku kujir ku taala ayuu hal mar marinaya wayajibu waxaa waajibaya wadcuhu cafwan eh, wawajibu maa eh, qoran ya waka wadcuhu soomaha un xarakada iga haleeraya waduuc buu yihi wayajibu waxaa waajibaya wadcuhu inuu dejiyo awalan dhagaxa markuu iskaga tiraayo saxaradii korka ka saari maayo korka kaga fadhiisan maayo ee meel daahir ah ayuu ka bilaabi si u socdu deena meeshii nijaasiad ku gaari saas wey hadduu dhexda ka gaaro waxa laga yaba inay qaar saxarada kamid xagga ah martaba wayajibu waxaa waajibaya wadcuhu inuu dejiyo dhagaxii awalan marka u horeysa bimawdici daahiri meel daahira uma yumiru dee su ugu sii yumiruhu u maryo meeshii deena saxanadeed u gaarsiiyo wayukrahu waxaa la nacaa alistinjaau baa la nacaa karaahiya taxriim wey biyamiinihi qaarkood taxriim bay leeyihin midigta inuu ku isjeysto qofka gacanta midigteed inuu sinjadii u isticmaalo oo iskaga dhaqo oo dhagax u isticmaalo arrintaa ayada waa arrin la nahiyey nahyi baaba kusoo aroorayba ah. falaa yastajib biyamiinihi qofka midigta inu isjeysanin falyakud see yeelaya see yeeli falyakud ilxajara hadday dhan hadday ugeyso ubaahdo u baahdo midigta inuu isticmaalo falyakud ilxajara dhagaxa ha qabto biyamiinihi midigta ha ku qabto wadakarana ha qabto dakarkii bishimaali bidix ha ku qabto wayuxarikuha dee asagoo bidix ku ku dhadhaqaajiyo mathalan waxaad u baahatay dee inaad dakarka dhagaxi iskaga titirto gacantii bidixda aheyd haddaad dhagax ku qabato oo tirahdo waa iskaga tir waxaa laga yaabaa meeshii uu xashafada aheyd kaadi inay kaba foga ay ka muxuu aha dhaafto oo dee kaadidii aad sidii rabay aadan iskaga tir meeshii la raba in lagu tira la rabe marka waxaad samaynaysaa dhagaxii iyaad gacanta midigta ku qabanaysaa dakerkiina gacanta bidixdaad ku qabanaysaa gacanta bidixda dakerka lagu hayo marka bidixdii baa dhadhaqaajinaysa midigtu iska taagantaha saamid iska taaganta si dhagax meel iska yaalo kala wey ayada marka la isticmaalaya ayada xuma isticmaalaysa marka macnaha saas dhagaxii ku jiray baa la isticmaalaya falyaakud alxajara biyamiinihi wadakara bishimaalihi wayuxarikuhaa wayuxarikhaa ha dhaqdhaqaajiya bidixdii marka wal afdal sida fadliga badan taqdiimu listinjaayi istinjada in la hormariyo wey cala lwudui wayse laga hormariyo qofki istinju ubaahan yahay waysena waa ubaahan yahay izaalat nijaasa awalan uma rafculxadati thaaniyan baa la rabay kee la hormarin sida afdalkaa ah buu kuleeyahy taqdiimu listinjaayi la hormariyo wey cala lwudui wayse laga hormariyo horta istinjayso istinjadii markay ku dhamaato kadib weysayso fain akharahu hadduu dibdhiga ka waran in akharahu canhu istinjadii buu dibdhigay canhu can ilwuduui waysadii buu ka dibdhigay saxa waa saxaysa laana weysadu sideedaba rafculxadat bay shaqadeedu ahed shaqadeed maxay ahed rafculxadat xadadki waa kor noqday laakin maanic baa jira haddana oo nijaas ah kugu taalo o salaad ku tukan karin marka maanaca gadaal baad ka xallin kartaa bu kuleehay lakin sida afdalkaa mawaanicda horta zuuli kadib deena mxuu aha sijadii weysadii weysadii la imow waa takhliya iyo taxliyaha de altakhliyatu awalan awla min ataxliya marka hore nijaasaa iska dhaqaysa iska tiraysaa waa isjeysanaysaa kadib baa deena weysadii la imaanaysaa walafdalu taqdiimu listinjaa cala lwudu oo hadda see isjeysanaya asaga oo see isjeysan hadduu weysada hormariyo see isjeysani salaadda ma tukan kara leyi see la dhihi khirqa iyo karin iyo mare iyo waxbu isticmaali weysadana waa qabaa walafdalu taqdiimu listinjaai cala lwuduui weysaduu ka hormarin fain akharahu hadduu dibdhiga canhu xaggii saxa waa asaxaya aw can tayamumi buu ka dibdhigay falaa ma banaano inuu dhaho tayamum isagoo isjijo laga rabay tayamumna biyana haysan inuu tayamum ramo maarata ku tukado tayamumkaas se rabay ma banaan tahay sida weysadii oo kale inuu dib u dhigo isijadii maya ma banaan maxaa yeele tayamumku rafculxadad maaha istibaaxa wey istibaaxana shayna laa yustabaaxu ilaa bacda zawaali lmawaanici saas mawaanici markii la zuuliye kadib yaad wax banaysan kartaa taa laakiin rafculxadad mustaqila oo xadadka iyo weysadaasi ku filan ayuu ah weli sijada ha jirta maratay isijalaanba ha jirta marka labadan kala qaadaya tayamumkii iyo weysadiibu kala qaadi weysada asalka ee biyaha ah rafculxadad weeyaan ama tayamumka sa iska bedel istibaaxo weeyaan walidalika waxaa soo arooray faida wajada axadukum ma falyamusa bashar falyataqi lah walyamusa bashara markuu biyo helo ilah intuu ka baqo biyaha ismariyo qofkii janaabada ku dhacday wlafdlu taqdiimu istijaac wudu wain aqarahu an sax fala baab lqusl im qabeyskii uma marka in la qabeysto aliqtisaal baa loo jeedahay qabeysashadii aslu iyo guslu labadiba waa la yihahdaa labadaba banaanta yajibu waxaa waajibaya cala arajuli ninka waxaa ku waajibi min khuruuji lmaniyi mani ka soo baxday daraaddeed iyo wa biilaaji lxashafati yajibu lquslu baa waajibaya yay ku waajibi cala rajuli ninkii haweenki way soo socdaane yajibu cala rajuli bay ku waajibaysa min khuruuji lmaniyi min ajli khuruuji lmaniyi mani ka soo baxday daraaddeed xadath akbara wey Ah, inuu qabaysto ayaa waajib noqonaysa qabayskaas waa waajib waa kow wa min ilaaji ilaajilxashafatina waa ka waajibaya qabayska xashafada oo la geliyo fi ayi farjin farji alla farjigii kaana u ahaadaba qubulan farji alla farjigiisa qubulan aw dumaran buu kugu si fasir fasir farji waxaa la dhahaa qubul iyo dumar isku farji la dhahaa maakhudun min alinfiraaj maakhudun min alinfiraaj wax kala baxay oo duleelo wey marka labadaba qubulka haya duburka hayaba marka fi ayi farjin farji ay kaanu ahaado qubulan ow duburan qubulan farji eh, haya waxa uu xashafada geliyey aw duburan ama dabaha geliyo kolba haddii xashafadii oo dhan ay meel ku libidho ama qubul ahaad ama dubur ahaad ama dabaha ama ahaadee waxaa weye qabays baa waajibi dakaran ahaya duburkaas waxaa iskale aw untha ahaya ama haween ahaado yani dakaran duburu dakarin ah, qof dakar ah dabadiis aw untha ama haween eh, ahaado dhadib walow bahiimatan ha ahaado xataa dakerka iyo unfahaasi dad kaliya maehe walow bahiimatan xayawaanka ba allah ka dhige farji iyo xashafadiisa wuxuu geliyey bahiimuu geliyey wajaba caleyhi lqusl qabays ba ku waajibi sakiiran ahaya midka wax gelinaya saaxib alxashafa mid yar oo fi sakiirati mid yar geliya waa ku waajibi labadaba qabaysta laleeyahy awliyadeedii baa qabaysta dhahay sakiiran fi sakiiratin waayajibu waxaa waajibi calى marati haweeneydii korkeed haweenkii w marka raggii ba kasoo hadashay wayajibu waxaa waajibaya cala almarati haweeneyda korkeeda min khuruuji maniyiha ayada manideedii soo bixidiis manideedii baa kasoo baxday ayadii baa iyadana ilan haweenku dha sida rag oo kale shaqaa'iq rijaal wey ad ah, idina ka imaato xadidka umu sulaym baad garan radia allahu canha ay dhihi jirtay ya rasuul allah in allaha laa yastaxyi min alxaq fahal cala almarati guslun ida hiya ixtilamat hadday islaamtu ixtilaamto alaladoo qarawda wax aragto qabees ma lagu leeyahay nacam idaa ra-a tilmaama buu nabig alay slam yiri haa hadday biyo aragto manaat lqusli waa biyaha soo baxay wey inama almaau fi saxi muslim inama almaau min almaa qabayska laqabaysanayo wuxuu ka ahaaday biyaha maniday soo baxay wayajib cala lmarati min khuruuji maniyaha kasoo bixideeda wa min ayi dakarin dakar alla dakarkii dakala galaa fii quburiha qubulkeedii galay sidii ninka looga reebay isaga qabayska yaa sana idan laga rabaa fii quburiha galay o duburiha duburkeedii galay dakarkii galay walow ashalla waxaa galay mid angegen ah, ba ahaadee dakar angegeenba allah ka dhigay wax galay kolba aduu galay min sabiyin ka ahaado dakarkaas ilmo yar ow bahiimatin xoola ka ahaado waxa galay dakarki wa min alxaydi bay ka qabaysanaysaa islaamtu iyaduna waxyaalaha qabayska waajibiya manida iyo sida ragga waa kala mid laakiin waxyaalaha khaaska ay uleedahay waa kan xayd baa ku dhacay oo xayshay yajib caleyha alqusl xadiidu faatima binti waa ki alay slam dhihi jiray faqsilii canka dam faqsilii canka adab markuu istixaadada ka hadlayo ayaamaha xaydkaada iska joog ayaamaha istixaadada salaadaada cibaadada tuko uma marka uu kaa dhamaado kadib deena daci salaata waqtasi qabays cafwan iqtasilii waa ku dhihi jira nabig alay salam qabaysa waa ka dhihi jiri mhm. way qabaysanaysaa wa min alxaydi bay ka qabaysanaya xaydki wanifaasina bay ka qabaysan lean nifaaska dhiig dhalmaha weeyaane dhiigga haweenka markay dhalaan ka imaado weeyaan umushe asagoo laftirkiisu waa xaydkii oo aruuray wey haweeneyda markay xaamilo tahay xaydka ma imaadan sida haalibkaa qaarkood waaba diideenba laakiin waxay leeyihin culamada waa dhacaa naadiran sababtoo isla caafimaadsan oo xoogo dhaqaalaysan iska tahay dhiiggeeda waa iska socon kara xaydkaha laakiin inta badan ma xaydaan hadday xaamilaba tahayba walidaalika waxaa lagu gartaaba inay xaamilo tahay islaamtu waxay weyn dhiiggii bay weyn dhiiggayga xilli igu dhici jiray ma arkine maalmaha iguma dhicin bay dhihi markaas isbitaalka aadaysa oo iska soo baadhaba way sugayo markaasuu kusoo bilaabani hawlihiisi iyo mxuu ahaa wallicii marka nifa inta ay xaamilo tahay dhiigga xaydka xaggee aaday dhiigga xaydkaha waa aruurayaa kadaa lwalad wey ilmihii caloosha ku jiray yuu ilahay ku quudinaya wixii soo hadhay gufara dee markay dhasho yuu kasoo daadan oka ilahay qudradiis wey subxana wa tacaala ah. wanifaasi wa min alxaydi xaydki iyo wanifaasi bay ka qabaysan wa khuruujilwaladi welad soo baxay bay ka qabaysan jaafan xaalu angegan yahay xataa iska dhafa duqeeyaya oo nifaas watee oo dhiig watee hadduu isagoo angegankusuubi ah way qabaysan ah, markaaba laakin way qabaysanaysaa kol hadduu wax kaloo la socdaba jirin markaaba way qabaysani way ka baxday marka eh, arrintii nifaaski dhiigga nifaaska ad maqlayso dhiigga umula socdaa hadduu dhiigga uu dhamaado umushi way dhamaatay macnaha saas ilmihii soo baxay soo angegan dhiigba ma jiro marka islaamtii axkaamtii umusha ay salaadii iyo ay ka tegaysay markaaba way tukanaysaa hadii qabaysato wakhrujulwaladi jaafis oo angegan maxaa yeelay haddii manidii laga abuuray manidii laga abuurayba haddii laga qabaysani asaga maxaad maleen ilmahan haggee laga abuuray manis laga abuurin biyihii laga abuuray markay soo baxaan waa laga qabaysan soo maha asagii baxba malan naftarkiisi meeshaa buu kasoo jeedaay waa laga qabaysan wey wainamaa inamaa yatacallaqu waxaa ku tacaluqa bitaqyiimi jamiici lxashafa inamaa yatacalaqu lquslu wey qabaysku wuxuu ku tacaluqaa oo qofku naagtu ay qabaysa ama ninku uu qabaysan bitaqyiibi jamiitaqyiibi jamiici lxashafati xashafada buryada burjada intaad waxaa tidhahdaba dhammaanteed inay ku maratay ku libidho ayuna qarsoonto hadduu go-an yahayna qadarkeed walow ra'aa hadduu arko lakin hadduu darafkeedi iyo fideedi iyo arrimahaas waxba maa qabays waajibsa walow ra'aa maniyan xadiidka waxau daliila ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusl ba daliila walow ra'aa maniyan qofkii mani buu arkay fii thawbin maridiisuu mani ku arkay aw amase firaashin gogol buu ku arkay yanaamu uu ku saxdo fiihi firaashki maca man qof bay isla saxdaan yumkinuu ka suuroobaayo kownuhu aanshihiisa asaguba minhu manida xaggiisa inay ka hartay suuragal tahay ayaa la saxda nudima lahumaa asagii iyo kii la seexanaya waxa uu sunnaa alqusli inay qabaystaan ah, laba dhalinyaro iska seexan jirtay gooshii iskaga jeexan jirtay oo cusaaba midba un maradisa wuxuu ku arkay wax ku dhedhegan oo mani buu ku harkay waa ursaday waa manidii ah. qof baa la seexda qofka la seexdana isagana waa qaangaar wey waa ka suuragal inuu manida iy aggiisa ka ahaatay labadaba ina qabays kiis inay taa waa dhici kartaa kanoo kasoo fakatay waa dhici kartaa inay manidiisa ka gaadhay marka labadaba inay qabaystaan sida sunada ah sunadu wuxuu uleeyahay wax yaqiin loahuma mahadin midkan miya midkan maa lama ogo marki lakin sida sunada waxaa weeyaan khuruujan can alkhilaaf ama khuruujan can shak iska qabaysta labadiinaba walaa yajibu mase waajibayo inay qabaystaan waajib maaha lama hobe walaa yaktadii ma dayanayase hadday qabaysan waayaan oo mid walba u yidha ani mahi ani mihi yidhaahdo laa yaktadii ku daba tukan maayo axaduma midkood bil bilakhira mid kale ku daba tukan maayo lianna kullu waaxidin yaraa budlaana salaati laakhiri aakhari mid walba wuxuu leey adi wey waxa janaabada kuu dhacday ninaad ogtahay inan janaabo ku dhacday oon qabaysanin maa salaad ku daba tukani kuwa walba ka kakale u leeyahay salaadaada baadil wey laba qof oo budlaanu salaa iska ictiqaadsan isku daba tukan maayaan kuwa walba meel kale aado maradaasi minida lagu arkay ama daahirka kore ee marada daahirkeeda ha ahaato ama baatinka xagga jidka la xidhiidha ha ahaato sidaasa asaxa qaarkood waxay leeyihiin haddii baatinka tahay oo marada dhankii dakarka la xidhiidha ee gudaha ee jidhka taabanaysa ay tahay warkaas waa mani waxaas isaga laakiin hadday tahay wax karka kore ah oo kaga dhegan waxaa laga yaabaa fiidmeer inay ku kaadida ama fiidmeer kaad inay tahay laga yaabaa waxay leeyihiin laban alkhifaashi yishbihu maniy alaadamiyi fi riixi walowni fi riixi walown baasha qubaashka la yidhaahdo ma taqaanaan fiidmeerta ama muxuu ahaa kibilayda ah, caanaheeda bay leeyihin caanaheeda kolley ma naqaan waa ki fuqahada meel kasta ka hadlayaan caanaheedu manida binu aadamkay shabahdaa xagga midabka iyo xagga suudha haddaa suusadana minig baad umaleen marka korka kore marada hadii kaaga dhacday ayaa laga yaaba inay ku dhiimisay laakiin waxaasoo dhan waxaa fiican inaad ka qabaysato walaa yqtadii axadum bilaakar fain lam yanam hadduusa saaxanin ka waran fiihi firaashkaasi hayruhu qof aan asaga ahayn keligii baa firaashka ku saaxda maridiisana wuxuu ku arkay mari seelayeeli lazimahu lquslu qabays baa waajibaya kaama dhacday wey isagaa meesha saada marid waa inu qabaysta marka meel kale kama imaanina ah, lazimahu lquslu wayajibu waxaa waajibaya icaadatu kuli salaatin xukun baa ka rartay memeeshi ma ka qabaystay haa marka yajibu waxaa waajibi icaadatu kuli salaatin salaad kasta in lasoo celiyo salaad dhammaanteed baa lasoo celin salaaddaasoo laa yaxtamilu ayna suuragal ahaen xuduuthulmaniyi manida inay soo dariday bacdaha salaadda gadaasheed a xalay bay aheede alay xalayba hurdadii udambeysa u saxdo xalay bay aheed maalan hurdadii udambeysa uu saxdo xalay bay aheed markaasu wuxuu arkay un casarkii ayuu manidiisi ku arkay waxaan ku yaalla duhur subax ama fajar iyo duhur iyo casr saddexdaaba inuu tukada marka ah, oo uu subxii iyo casrkii soo celiya waxaa jira duhurki inuu soo celiya wey leanna suuragal ma aha manidan inay timid salaadii subax iyo duhurkii gadaashiisa isagoo soo jeeda ka imaata suuragal maha wuu soo jeedaay suuragal maaha inay mid imaatay bale waxaa la hubaa xuduuthulmaniyi mataa qabla salaati alfajri waduhri inay manidu imaatay oo manidu ay horreysay marka salaad alla salaadii ayna suuragal ahayn in la yidhaahdo waxay ka dambeysay manidii ka dambe manidaa dambeysay aan la dhihaynino manidu ay ka horeysay waa soo celinaya wixii imkaanoo suuragal suuragal oo hara iyadana inuu iska raaciya fiican inuu iska raaciyo ayaa fiican wuxuu soo celinaya jamiica kul eh, icaadatu kuli salaat salaad kasta oo laa yaxtamilu ayna suuragal ahayn xuduuthulmaniyi manida inay soo darisay bacdahaa gadaasheed laakin yundabu waxaa la suneeyaa icaadatu maa amkana kownuhaa bacdahu icaadatu ma salaad in la celiyo ay suuragal tahay kownuhaa aaminid ahaanteeda ay bacdow gadaashita salaad alla salaadii ayadana iska suuragal lahay ta ixtimaal waa suuragal inay ka dambeysay ayadoo lafteeda iska raaci iska raaci hmm. Hmm. walow juumicad haddii la jimaaco islaantii ama naagtii fii qubulihaa farjigaa laga jimaacay markaasay fakhtasalad qabaysatay uma kadib markay qabaysatay baa kharaja waxaa soo baxay maniyuhu ninkii jimaacay manidiisii a ku dambeysay baa kasoo daadatay minhaa xaggeeda kharaja waxaa soo baxay maniyuhu minhaa ah, manidi baa kasoo daadatay markay qabaysatay kadib ay qoyaan isku hartay iyo mani socod lazimahaa waxaa ku waajibaya islaamtaas quslun qabays aakharu kale in haddana qabaystaa laga rabaa bishardayni laba shardi baase loo shardiya marka intay qabaysato haddana laleeyahay waxbaa ka imaaday oo qabays kale ku waajibayo laba shardi baa loo shardiya maxay labadaa shardi axaduhumaa labadaa shardi midda koobaad an takuuna waa inay tahay naagtaasi ama islaamtaas daata shahwatin mid shahwo u saaxiiba laa sakiiratan aan yareen mid yar maaha naag shahwo u saaxiiba oo iyadoo laftirkeedu ninideedii iyo howlaheedii ay ay ixtimaal tahay inay soo raacdo waa inay horta islaamtaa tahay daata shahwa mid sakiiro oon weli aan shahwo gaarin ama mariido oo jiran oo xanuunsanba oo waxaan ba aan ku jirin oo uu nin iskaga dulkacay waxaasoo dhan axaduha an takuna dati shahwatin waa sakiiratin wthaani midka labaad shardiga labaad yani shardiga labaad an takuuna waa inay tahay qadad mid gudatay ayaduna shahwataha ay gudatay islaan ayadana soo jeeday oo shahwadeeda gudanaysay oo tafaaculkeeda shaqadeeda dhex gudatay laa naa'imatan mid hurday maaha iska hurday maya ma hurday on waxba ka ogeen wmukrahata walaa mukrahatan mid la khasbayna maya wuxuu leeyahay sacdulbahja walaa tuciidu diflata waraaqida ukrihad man waman shifaaan faaqida waman shifaaan faaqida walaa tuciidu diflatan ma soo celinayso mid yaroo caruurahoo nin utay waxaa imaada waa wix ninka waraaqida mid hurida oo naa'ima ah oo iyadan aan shawada la imaan oo ukrihad waa la khasbay wamana ma soo celinaysa mid shifaaan caafimaad faaqida weyday oon caafimaadsaneen an takuna waa inay tahay midka labaad qadlad mid gudatay shaawataha laan aiman uhurday ma wamukraha mid la khasbanay ma aynan ahayn wayucrafu yucrafu lmaniyu mani maxaa lagu garan waxaan mani inay tahay inay candhuuf tahay inuu maxaa lagu garani ukun kuu jabtay inay tahay wa yucrafu waxaa lagu garan bu ku leeyahy almaniyu manina waxaa lagu garani bitadafuqin boodbood markay soo baxayso maa daaf falyandur insan mima khuliqa khuliqa min maa daafiqin waa biyo boodayo wey fag fag fag soo dhahay waa sida aqlabka uga wada oo mase biladatin macaan uu qofku dareemay lada iyo macaan marka ay socoto uu dareemayo wa bacdahu futuur macaankaas uu dareemay gadaashana futuur baa imaan daal iyo cajis iyo naf sakaraad oo biladatin calaamada lagu gartaa laga hadlaya waa waxaa laga hadlay waa masalo aw riixi dalcin aw riixi dalcin geed timireed ubaxiis geedka timirtaha ubaxiis oo kale markaa sanka saarto iyo manida waa isku iskusu isku suur wey aw mase cajiinin cajiin qoosh a ah, cajiinka sidoo kale weeyaan markuu cajiimoobo oo sidiisoo kale isu suuri idaa kaana radba markay qoyan tahay wey markay qoyan tahay oo minidu ay qoyan tahay wuxuu soo suurayaa sida cajiinkii ama sidii maaratay geedka ubaxiisii geedtimareedka ubaxeedii ayuu usoo suurayaa idaa kaan radban aw mase bayaadi baydin ukun cadayn cadyadoodoo kale wey xagga midabka marka laga hadlay sida ukunta kale caddahay waa goorma idaa kaana jaafa markay angegan tahayna ukun unbad moodeysa kuwa angegti famataa wujida mar allaala markii la helo waaxidun sifo oo minhaa awsaaftaa kamida ah kaana wuxuu noqonaya waxaa soo baxay maniyan mani buu noqon muujiban waajibiya lilqusli qabeys waajibiy u noqonaya maxaa la helay suudheeda waa sida geetimireedkii ama sida cajiinkii timir mataqaane oo geetimireed nama hayne cajiin iyo qoosh baa la yaqaana oo la garan oo cajiinin ama midabkeeda sida ukuntii oo kale weeyaan markay engegan tahay marka wuxuu noqday maniya buu noqday muujiban lilqusli wa mataa fuqidat kuluha dhammaan ilaan qofka waxa laga manidii soo dhaafto asagoo waxba kale ogeyn hurda waa saaxday waa jiifay mama dareenba ma lahen wamataa fuqidat markii la waayo kuluhaa sifooyinkaas dhammaan suudhii iyo midabkii intaba lam yakun ma noqonayo khaarijka soo baxay meniyan meni ma noqonayo wa min laa yajib lquslu qabays buu waajibayo marka qabays buu waajibayo walaa yushtaradu lbayaadu cadida lama shardiyo iyo wathakaafa wathakhaanatu adeeg iyo ribnimo fii maniyi rajuli looma looma shardiyo sida aqlabkaa wey manida ragga waa caddahay dahay xoogow adeegana waa ku jira waa yar adagta waa sida aqlabkaa laakin shardi laazima maaha waxaa dhici karta inayna caddayn inay iskaba guduudataa dhici karta bikatrat ljamaca kuguduuto waxaa dhici karta nacam ama ahee inuuna thakhaano aysan jirin oo jilicsan yaha dhici karta jilica uu jilicsan yahay oo biyo jilicsan oo raqiiqa iska tahay mararka qaar waa dhacdaa thakhaana unan ahayn marka ilaa wa ilaa waa inay caddahay oo thakhaanata lama dhigi karo walaa yushtaradu shardi maaha laazima albayaado cadida iyo wathakhaanatu adeeg fi manyi rajul ninka manidiisa wala sufra midabkaa jaallaha ah iyo wariqa jiraac fii maniyil mar'ati shardi oo maaha ayaguna haweenka inta minidooda waxaa lagu tilmaamaa asufratu wariqa midab ahaan waa sufro sida maaratay wax jilicsa waxaa ujeedaa jaal ahaana weeyaan sidii huruudka o kale ama safaraan o kale ah xagga maaratay jurmiga iyo maaratay maadahaana waa raqiiq jilicsa weeyaanoo sida minida rag adag oo kale ma aha lakin shardi laazima maaha haddii islaamtu mararka qaar waan waxaa ahayn uu ka imaado qoyan waxaa weeyaan laakiin laga helo macaankii muxmuha arrimahan kasoo maray soo dhaafnay waa mani weyn walaa gusla qabeys ma waajibaya fii madyin madidii wuxuu ka hadlaya marka wax u eg manidii laakiin aan ahayn axkaamto dhan ba iskhilaafayso qabeys aan ka waajibaynin dahaaradii manida ku taqaan aan ahayn oo nijaas ah maradii iyo jirka labadaba laga dhaqi waysada ay burin axkaamtii manida o dhan khilaafsan maxay yihiin almadyu walwadyu almadyu walwadyu madidii buu ku bilaabay waa mani iyo madi iyo wadi wey walaa qusla qabeysma waajibin fii madyin madi soo baxday madi maxaa la dhaha waa ka tilmaanteedii wuxuu ku le wahuwa maan waabiyo abyadu cad raqiiqun jalacsan lazijun dhagaya yakruju kasoo baxa eh, farjiga dagarka bilaa shahwatin shahwa la-aan yakruju bilaa shahwa markuu soo baxayo ladada iyo shahwada aad dareemi markii manida soo baxayso oo kale maaha eh, madidu cinda almulaacabati buu soo baxaa qofku markuu mulaacaba iyo reerkiisii iyo la yar oo ama uu reerkiisa la macaamilayo intaan waxba la gaarin jimac ayuu iska soo baxaya weliba markuu soo baxay inaan la ogaani baa dhici karta leeyihi markuu soo baxayo sida manida loo ogaado tadafuqeeda iyo eh, isaga ma laha iska soo iska soo baxa laga yaaba cinda almulaacaba ama mulaacaba maaha cinda tafakur qofku waa fikiray waxbuu ka fikiray waxbuu fiiriyey maalan ayaduna waa soo baxi karta marka laakiin midab ahaan waa abyad cad raqiiq wey haddana xagga kale lazij wey markaad dhareerayo dhareera yakruju bilaa shahwat cinda almulaacaba walaa wadyi walaa qusladaas ku xidhanta walaa wadiyin wadina ma qabayska ma waajibayo ayaduna wadi baa jirta wa la yihahdo wahuwa wadina waa maxay maaun waa biyo abyad u cad kadirun calow ah. ah sida biyo biyo dhooba ahaana weeyaan cadiin oo saafi a ah maaha ee waa cadiin ku jiro calow ku jiro calow yar dhoobadhooba ku jirto dhoob ahaan thakiinun adag sida menidoo kale yar adagtay sida menidoo kale ayay yar culus tahay yakruju way soo baxdaa iyaduna caqiba albawli kaadida gadaasheeda qofka markuu kaadiyo kadib wax dheereeraho ka imaanayo arkayo wey taasaa wedi la dhahaa ah, ama uu daalo ama uu socod qaado ama culees iyo saaso ay dhahaan fa in shaka hadduu shakiyo qofku hal khaariju waxaa soo baxay huwa maniyun mamaniba ow mase madyun ma mamadyiba buu ka shakiyey mamanidii qabeeska waajibinaysayba mise waa madyigii waysada waajibinaysay nijaastaheeda la iska dhaqaayay ayuu shakiyey takhayara khiyaar buu qaadan inshaa hadduu rabo jacalow wuxuu ka dhigi maniyan mani buu ka dhigi oo waqta intuu qabaysto faqad oo keliya ayuu marka baradii iyo meesha gaadhe waba ma dhaqaayo waa qabaysanaya waa daahir manidu wain shaa hadduu doono jacalahu wuxuu ka dhigayaa madyan madi buu ka dhigaa oo waqasalahu wuxuu iska dhaqi maa asaaba wuxuu gaaray badanahu jirkiisa wixii ka gaadhay iyo wathabu maradiisa minhu madida xaggeeda ayuu iska dhaqi waysadii waa ka burtaye watawada waa weysaysan walaa yaqtasilu qabaysanna mahayo oo madidu qabeys kama waajibo xadiidkii cali bin abi aalib iyo midaam iyo camaar bin yaasir iyo cali uu nabiga alay slam usu-aasha loo weydiin jiray madida ayada ah uu kuka rajul madaab u ahaa marka nabig alay salam wuxuu yiri inamaa yajibu fi lwudu wayse maa kuwaajibaysa ah, dakaraka watawada dakarkaada intaas ka dhaqdo waysayso wal afdalu sida fiicanse waa shaki baa imaaday soo maaha labada isku israaci wal afdalu sida afdalka an yafcalu inuu sameeyo jamiica dalik waxaasoo dhan jamiicu dalik waa maxay min alikhtisaali wakaslu maa asaaba min thawbin wabadan wey wi allaala wixii inuu dhinacna manina kuxumbaaro madidana w mani medida maarata wixii la mari jiray xukunkeeda iyo marida labada inuu mariyo waa qabaystay meeshay gaadhay iyo mari jirkiisii iyo maradiisina waa ka dhaqay saa inuu sameeya fiican wayaxrumu waxaa xaraama biljanaabati bisabiili janaaba janaabo sababteed maaba xaraama shaygii xaruma xaraam ku ahaa bilxadai bisabiili xadai xadadka wayse la-aanta wixii ku xaaraantaaba jinaabadana ku xaaraana leannahu jinaabadii haddii weliba jinaaci ay tahay xadathu waziyaada marka eh, xadadka wixii kuwaajibayey xadad maxaa ka waajibayay maxaa xaaraam ka ahaa ujeeda xadad maxaa xaaraam ka ahaa kitaab qur'aan in la taabto soo maheen dawaafkii kacbada la dawaafay salaada in la tukado wakada marka intaas waa la leedahay laakin wuxuu la dheer yahay akrinti ah, haddaad xadad wey salaanta qur'anka kor baad ka dareerin karta lakin janaaba haddaad qabto qur-aanka ma akrin kartid wakada lubthu ayaa ziyaado laah waxyaalihii ziyaada laah ah. markii lagu yidhi maa xarama bilxadath ziyaadadii qabeyska jinaabada ay ziyaadada la aheed xaaraamta ku sheegaya wuxuu le wakada lumfi lagu nagaada fi lmasjid masaajijki ilaa cabiru sabilin hatay mayon ood gudbayso meel kalood martana ad weye wa qira'atu lqur'aani qur-aan akrintii baa xaaraama qofkii jinaabada qabay inuu qof asagoo jinaabada qur'aan akriyana laa yaqra ljunub wala lxayo shay min alqur'an ay dalishanayaan waa la daciifiya qaarkood lakin duruq buu leh walow kaanat bad bacda aaya walow kaana ha ahaato waxa uu akrinaya bacda aaya aayad barkeed ba ahaatee wa waxaasa la suneeyaa adkaaruhu adkaaru lqur'aani qur-aanka adkaarta ku dhex jirto inaad meelaheedii markaad maraysa iyoad oga baahato baahida ay kuu qabato aad isticmaasho dhib ma laha laa biqasdi lqur'aani qur-aan uqasad ooma akrinaysidee dikri ahaanbaad uqasaysaa adoo jinaabo qabo yaad gaari inaad fuusho dabcdo safar u socda hadi subxaana aladii sakara lana hada wama kuna lahu muqnimiina waina ilaa rabbina qur-aan ma akrinaysa dikri baa ula jeedaa dikri baad uqasaysaa ah. adoo jinaabo qabo oon qabe qabaysanin baa musiibo lagu sheegay maxaadi ina lilahi wa ina ilayh raajicuun ulaika alayhim sla quraan ma ayib adoo jiraabo qaba oo weli qabaysanin baa cunto lagu keenay bismi illaahi baad leedahay bismi illaahi bismi llahi quraan marka marka adkaar ahaan baad u akrisanaysaa macnaha laa biqasdi lqur'aan fain qasada alqur'aana hadduu qur'aan u qasdo oo qur'aannimo uu dareeriyo casaa waa casinaya aw idikra ama dikri ayuu u niyooday aw laa shaya waxbaba uma niyoodin waa iska akriyey jaaza waa banaanta walahu lmuruuru waxaa u banaan qofkii janaabada qabay inuu dhex maro fi lmasjidi masaajidka wayukrahuse waa la nacaa likayri xaaja xaajo keyrkeed hadday t haddii maarata uuna u baahnayn oo xaajaba aynan uhaynin jid kale u maraa badan inuu masaajidka warka isku tiljiro sagoo janaabo qaba ma ahee waa inu ka leexo saasa fiican oo fadli badan mala gara ka jiro wallah ala bilahi tawfiq sala allah waslam ala nabiyina